barkisan ridaa'ahu gu'iisii fii zamzama cinda zamzama ceelkii zamzam agtiisa asagoo jiifa ama gu'iisii barkaday ayaan ku soo beegmoon la soo fadhiistay amaan soo gaadhay socodkay kusoo dhammaad faqultu lahu ibna cabaas waxaan ku idhi ahbirnii iiga waran can sawmi caashuura caashuura soomkeeda ii sheego waa maalinkee fa qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas idaa ra'ayta hilaala almuxaram bisha zakoo bilashadeeda markaad aragto way bishi bilato facdu tiri maalmaha tiri markay bishu bilatoy dhalaato maalmaha muxaram tiri wa asbix waa bariiso yowma taasici maalinka sagaalaad ee muxaram saa'iman adoo sooman bisha kowdheh maalinka sagaalaad waagu ha kuu bariyo adoo sooman qultu waxaan idhi buuhi haakadaa kaana rasuulu اllahi sal اllahu calayh waalih wasalam yasuumuhu rasuulku maqaabkaasuu u soomi jiray qaala ibnu cabaas nacam buu idhi ibnu cabaas wuxuu idhi ha waxadaanii muxamed bnu xaatimin qaala xadaana yaxya bnu saciid alqaطaan can mucaawiyata bni camrin اlbasri xadaثnii اxakm ibn اlacraj ninkaas mucaawiyat camri nasri baa l nasri basri wuu yahay laakiin qabiilkiisu waa reer bani nasr xadaثnii اxakm ibn اlacraj marka wuxuu mutaabacaynayaa wadaadkan dambe ee mucaawiye ah wadaadkii hore xaajib ibni cumar ahaabuu mutaabacaynaya qaala wuxuu idhi xakam sa'altu ibna cabaas baan weydiiyey tii hore intahaytu ibna cabaas bay riwaayada hore ahayd waan la soo fadhiisto oo ku soo beegmay bay ahayd haddana wuxuu caddaynayaa inuu su-aal toos oo badheedha u weydiiyey wow mutawasidun asagoo barkisan ridaahu gu-iisi cinda zamzama fii zamzamaynu soo maray asagoo ceelkii agtiisa jiifa ayaan ku soo beegmay ama su-aasha aan weydiiyey maxaan weydiiyey can sawmi caashuuraa caashuura soomkeedaan weydiiyo waa maalinkee baan idhi fadakara wuxuu sheegay mucaawiyata bna camr bimili xadiii xaaji bni cumar ayuu kalu sheegay wixii alfaad udhexaysana waa kuu tilmaamay buu xadaana axasan bn cali alxulwani qaala xadaana ibna abi maryama wasmhu saciid bn اlxakm xadaana yaxbna ayub almaqaabiri caafan yaxbna ayub alghaafiqi xadaanii ismaaciil bni umayat alumawi anahu samica inuu maqlay buu sheegay abaa khaطafaana bna طariif almuri wadaadkaaba khatafaan bnu ariif la yidhahdaa calaa wasni cadiim oo kale almuri yaquula asagoo leh samictu cabdulaahi bna cabaas abaa khatafaan ba hadda marka wuxuu mutaabacaynaya wadaadkii ahaa alxakam ibn اlacraj ayaa maqay yaquul asagoo leh radi allahu tacaala canhuma xiina saama rasuulah xilliguu rasuulku soomay yowma caashuura maalinka caashmarkuu nabigu soomay oo wa amara bisiyaami in la soomana ummadda uu faray qaaluu saxaabadiisii waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innahu yowmun kani waa maalin tucadimuhu lyahuud wanasaara yahuud iyo nasaaraba ay weyneeyaan maxaa yeele nasaaro waa tabac lilyahuud bay yihiin maxaa yeelay qadiimada ahayd nabi muuse lagu soo dejiyeyba iyagu hadda ku dhaqmaanba wixii uun markaa tabdiila ama naskhi ee nabiyulaahi ciise uu la yimid injiil ku yimidba mooyaan asalkoodu waa atowraat weeyaan fawaariqda yarkii marka ikhtilaafiyaadkana waa ikhtilaafu sharaac oo kale weeye walow uxila lakum bacd aladii xurima calaykum oo kale qur-aanka waad ku aragteen haddee inahu ywmun tucadimuhu lyahuud wاnasaara waa maalin nabi allow yahuud iyo nasaara weyneeyaane aduguna waad soontaa waadna fartay inaan soonnee maxaan samaynaa faqaala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam faida kaana alcaamu اlmuqbilu sanadka soo socda markuu ahaado in shaa allahu tacala hadduu rabbi yidhaahdo sumna alyowm ataasica maalinka sagaalaad baynu soomaynaa maalinka sagaalaad ayaynu soomaynaa qaala bnu cabbaas wuxuu falam ya'ti alcaamu lmuqbilu sanadkii soo socday ma imanin xataa tuwafiya rasuulu اllahi sal lay slam ilaa rasuulkii ilaahay la oofsadayba sanadka ka xiga waxaa weeye sagaalaadkan soomaynaa buu nabigu yidhi haddii alla yidhaahdo laakiin nabigu intaa ka hor buu xijaabtayba xadiidka ibn cabaas aynu dhammayno horta waxadaana abubakr bn abi shaybata وabu quraybin qaala xadaana wakiic can ibni abi di'bin shaykhu اlislaam moxamed bn cabdiraxmaan ibn اlmugiiraة alqurashi alcaamiri can ilqaasim bn cabaas ibn muctib alhaashimi waa min wlaadi abulahab nin imaam weeye can cabdilaahi bni cumayr mowla bni cabbaas lacalahu qaala ibnu cumar inuu yidhiha laga yaabaa can cabdillahi bni cabbaas inuu yidhi qaala ibn cabbaas wuxuu yidhi qaala rasul sal lay slam lain baqiitu haddaan sii joogoon sii noolaado ilaa qaabilin sanadka soo socda la asumanna taasica sagaalkan soomi doonaa wa fii riwaayati abibakr bn abi shayb waxaa ku yimid yacnii yowma yowma caashuura sagaalkan soomi doona idan axaadiitan ku timid yowma caashuura soonkeeda xadiidka ibn cabaas baa asal u ah qaabka maalinku iyo taxdiidka isaga marka ibn cabaasa wuxuu ra'yigiisa u badan yahay yowma caashuura inuu yahay maalinka sagaalaad maalinka sagaalaad oo idaa ra'ayta ilaal muxaram facdud waasbix yowma taasici saa'iman taas ayaa laga qaato de ku cad oo marka waxaa weeye maalinka sagaalaad buu caashuura yuu yidhaahdaa waana dhaqan carabtu ay geela oonkiisii iyo marka aroorkiisayna ku sargoosan jireen geela markay intay foofiyaan ay laba maalmood qadiyaan maalinka saddexaadna la soo aroorsho oo ceeljoog yahay waxay ku odhanayaan maalinka afraad baannu aan aroorinay ribci bay odhanaya saddexaadkii bay afar ka dhigahayaan hadday geela saddex qadiya oy maalinka afraad ceel soo arorshaanna khimsan bay odhanayaan waxaan geela biyaha geynay khimsan maalinka dambee xigee soo socda ee maalinka ka horreeyey geela ay waraabiyeen bay xisaabsanayaan dhaqankaasay lahaayeen qolyaa marka ta'wiilinaya ibnu cabbaas xadiidkiisan iyo taxdiidkiisan waxay leeyihiin waasbix yowma taasici saami wuxuu u jeedaa alyowm alcaashir yowm alcaashir buu u jeedaa maalinka tobnaad buu ka wadaa bina'an calaa caadati alcarab fii idmaai alibili bay ku leeyihiin oo yowm ulwirdiga iyo yowm idmaaga ayay saa u xisaabin jireen laakiin daahirku waxaa weeye wuxuu u jeedaa bisha tirso sideed markay kaa tagto maalinka sagaalaad soon axaadiidan dambena waxaad moodaa daahirkeedu inuu yahay nabigu inuu leeyahay yuhuud toban bay soomaane innagu waan ka hormaraynaayo maalinka sagaalaad baan soomaynaa sidaan horanba ugu horrayn yuhuud iyo nasaaro jumca anagu ciidnaa usbuuca nasaarona sabti cafwan yuhuudna sabtiday ciidaan oo ciidul usbuucu ah nasaarana axad ay ciidaan ood aragteen hadana ciidahoodii baad qaadateen oo idinka wiik ku haya xilli kale baan aqooninba marka sidaa nabigu waan ka hormarayna waan ka hordhacaynaa iyaguna hanaga dambeeya inay tahayna wadaaddaa ku fasiray marka khilaafku waxaa weeye yowmu caashuura waa maalinka sagaalada bisha salaf baa ku tagay mutaakhiriin badanna way qabaan nimanna waxay leein maye waxaa loo jeedaa maalinka sagaaladna waan soomayaa tobnaadna waan soomaya tobnaadna waan soomin horaanba waannu soomi jiray tobnaade sagaalaadun baynu ku daraynaa oo caashuuraa waxaa weeyaan waa tobnaad hadduusan caashura tobnaad ahaynna nabigu ma dhaheen taasuuca ma sheegeen marka inay caashuuro oo tobnaadka ah, yowma alcaashira iyo taasuca oo yowma kala duwan yihiin ayaaba ibnu cabbaasow xadiidkaada ku cad baa laga yidhi wadaadana sidaasay leeyihiin wadaadda marka waxay leeyihin waxaa kaloo dhici karta oo sax ah macnaha haddii la fiiriyo waxaa loo jeedaa yuhuud la khilaafo yuhuud waxaa lagu khilaafi karaa dhowr qaab in maalinka tobnaad maalin ka dambeeya lagu daroo koyo tobnaad la soomo waana sida shaafici umka ku sheegay umka ku sheegay inay mustaxab tahay xadiid baana ku timid baabka iyadaa calaa kalaamin fii hubuutiha iyo in la yidhaahdo mukhaalafatulid waxay ku hirgelaysaa in sagaalaad iyo tobnaadka laysku daro oo koyo tobnaad faraha laga qaado waxay kaloo mukhaalafatu lyahuud ku suuragelaysaa calaar ibni cabaas in lagu gaabsado alyowm ataasic maalinka sagaal keliya in lagu gaabsado in sagaalaad iyo tobnaad la isku daro in tobnaad iyo kooyo tobnaad la isku daro in saddexdaba la soomo sagaal toban iyo kooyo toban oo xadiidka ibn cabaas cinda axmed ayaa ahaa maalin ka horeeyana ama sooma ama maalin ka dambeeya soom waa khaalif اlyahuud calى kalaamin fii hubuutihi wadaadda marka waxay dhaheen kamaalku waxaa weeye mukhaalafada u xoog badan maadaama ay xagga horena ku hirgelaysa xagga dambena ku hirgelayso taasucana xilligu yahay baa laysku hayo bishuna toomani karto marna ay shindhalad noqon karto khilaafka iyo si looga baxaba waxuyan ku dhaafin sagaalaad tobnaad kooiyo tobnaad israac maxaa yeele muxaram bil la soomo ka fadli badan ma jirto horaan baad soo marteen bilaha ugu fadli badan soomkooda iyo acmaasha xagga soomka waa muxaram waa bilguud maalmo ahaanna tobanka cashru dilxija ugu fadli badan habeenna ahaanna tobanka cashru awaakhir ee ramadaanba ugu khayr badan habeenna ahaan iyo maalmo ahaan iyo bil ahaan ramadaan lagama hadlaayo bilaha kale ramadaan marka laga soo tago bisha ugu khayr badan in la somo waa shahrullahi almuxaram haddiiba marka taasuucaa iyo caashuuraa maandhaafkaaba yimid waxaa kugu filan saanxuu kuu dhaafi ninkii yidhi caashuura waa maalinka sagaalaad waan kuu soomaad ninkii yidhi caashuura waa maalinka tobnaadna waan soomay haddaad dilgoaada waxaad ku khilaafi kartaa yuhuud inaad maalin ka waxaad leedahay waan ku daray marka masow maxadtaa ugu socotaadi weeyo yaan waxba ku dhaafin baan leeyahay marka saana wadaaddaha rajaxahayo xaafidka ka mida ah. xaafidku sida ugu khayr badan waa sida ila muran badan baa masalada galay anigase waxaa iila xoog badan lagu gaabsado sagaalaad iyo sagaalaad iyo tobnaad sagaaliyo tobnaad le'anno in tobnaad laga guuray wax daliil ah oo cad lama hayo nabiguna waa ku darahayaa yuhuudna waan ka hormarray oo sagaal baynu soonnay tobnaadka horaanba caashuura ahaan jiray ee ammaanaana oo maalinku ilaahay nebiyulaahi muuse badbaadiyey u gargaaray nabiga gaalana jabiyey afircuna la halaagay maalinkaana asna waa in la soomo oon laga tegin waxaa kaloo axaadiista qaarkood sheegay wadaadana ay taxsiininayaan yowmu caashura sidoo kale waa maalinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu halaagay qowmu nuux ee nabi nuuxna ilaahay badbaadiye waman macahu fi safiina waana maalinkii ila mudday maqnayd doontii istawad cala aljuudiy maalinkay ku soo degtay buurta dusheedana waa isla maalinka qudhigiisa maalinku marka maalin tilmaaman weeye waa maalin loo gargaaro gaalana la jabiye weeye marka axaadiitana way ku timid labadaa marka aayaa ku jirto saasuu nabigu u yidhi ina caashuura waa yowmun min ayaam waa maalmo ilaahay subxaana wata agtiisa ku weynoo ambiye loo hiiliyey gaalaan la jebiyey ya sheekhay sunnada waxaa u dhow in labaduba lasraaciyo in labaduba la israaciyo taasuca iyo caashuura ya sheekhay maya kuma caddo kuma caddo waa gaari doonnaa waa gaari doona xadiidka ibn waxaa ku yimi cinda axmed suumuu yowma caashuuraa wakhaalifu fiihi اlyahuuda suumuu qablahu yowma aw bacdahu yowma ibnu khusayma soo saara iyo khayrkii wa ucilla waa la cileeyey oo rafciga iyo waqfisaa la isku khilaafay laakiin wuxuu ka sugan yahay marka ibnu cabaas mawquufan isaga ibnu cabaas wuxuu odhan jiray suumuu yowma caashuuraa yowma caashuuraa sooma wkhaalifu fiihi اlyahuud yuhuuddana khilaafa saan ku khilaafnaa suumuu qablahu yowma aw bacdahu yowman eh, asaga horti maalin sooma ama maalin ka dambaysiiya sidaa iyadaa marka waxaan ibn cabaas bay ka sugan tahay min qowlihi xadiidka nabiga uu ka warshay ee marfuuca hadduu yahay caashuura maalinka sagaalaad ma dhaheen yuhuud khilaafa oo maalin ka hormariya ama maalin ka dambaysiiya maxaa yeelay maalinka sideedaad in la soomo asagoo la leeyahay taasuco weeye ama caashuuro weeye laleeyahay wax qaba ma jiro waa khilaafa ijmac qibla idan caashuura waa maalinka tobnaad ee bisha muxaram ama zakaa u taqaanaan maalinka laga horumarinna waa sagaalaad ama waa koyo tobnaad ee laga dimbarinayo maalinka laga hormar waa sagaalaad ka laga dimbarina waa koyo tobnaad axaadiista marka ee wadaadaha xoojiyo waxay leeyihiin waqfiga aad rajaxdeen sax ma ahe waa marfuuc xasan wadaadahaasaa odhanaya axaadiistii wuxuu gudbay tusaysay wujuubka iyo adkaanta iyo fadliga uu leeyaho cashuura soomkiisu iyo nabigu siduu hawshaasi ugu dadaali jiray baabu man akla fii caashuraa falyakufa baqiyata yowmihi wuxuu baab yahay ninka caashuuraa ee wax cunaa isagoon oga inay caashuuro tahay maalinka tobnaad inay tahay asan ka warqabin kadibna loo sheego saakana soo qureecday muxuu samayn xilligaa warku soo gaadhay ee loo sheegay inay maanta maalinkii tobnaad ee bisha zaka ay tahay wixii ka dambeeye baad iyo biyo waa ka go'ahaya galmana waa ka fogaanayaa ilaa u gabaru ka dhacaayo ma soon u jiraa mise oo ma jiro waa masale khilaafiya daahiru nusuusna soomka waa in loo xisaabayo oo u jiro sidii ilmihii qaan gaadhay ramadaan bartankiisi ilmihii isagoo sooman qaan gaadhay ramadaan bartankiisi maalinka uu nuska ka soomay waa loo xisaabayaa mana soo qadlaynayo ninkii waa laaya miirsadee maankii dhimirku u soo noqday asagoo ramadaan bartankiisi maraya inta dhiman buu soomaya maalinkaana soo qallayn maayo kuna noqon maayo kadaalika marka waxaa la mid ogaaday maanta inay caashuuraa tahay iyadoo duhur la marayo ama bacdalcasar ba la joogo intaa unbuu afhaysan maalinkana waa u jiraa sidaasaa raajix haddana waxay leeyihiin xurmada maalinkuunbaa loo afhaysani mooyeene waad soo qadlayn maalinkii labadaa ra'yi baa jira xadaana qutaybaة bnu saciidin qaala xadaana xaatim yacni bn ismaaciil alcabdari can yaziid bn abi cubayd alslami can salma ibn اlakwac mowlaahu ninkan yaziidah waxaa xoreeyey salma mowla salma ibn akwac wey radi allahu tacaala canhu anahu qaala wuxuu ihi saxaabigaas bacaa rasuul اllah rasuulka ilaahi baa diray sal اllahu alayh wali waslm rajulan buu diro min aslama qoyska ree aslama yowma caashura maalinka caashuruu diray saxaabigaa la diray cinda axmed iyo hayrkiibuu ku yimid waa saxaabi la odhan jiray eh, hind ibna asma ibni xaaria ayaa la odhan jiray alslami bacanii rasul lah sal slm ilaa qowmi min aslam faqaala lii mur qawmaka falyasuumu tafsiil dheer baa ku jiroo ninkii saaka wax cunayna ha soomanaada inta ka dhiman ninka aan wax cuninna soon ha niyeysto idan qaabkaasu nabigu u tafsiiliyey saxaabigaa wey ninka la diray ree aslam waa hind ibnu asma ibnu xaaria alansaari alaslami cafwan bacaa rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm rajulan buu diray min aslama ree aslama qoyska yowma caashuraa faamara wuxuu amray an yuadina inuu dhawaaqo ogeysiiyo fi nnaasi dadka dhexdiisa uu ka dhawaaqo oo uu yidhaahdo man kaana lam yasum ninkaan soomin saaka falyasum ha soom waman kaana akala ninkii cunay saaka oo quraacdayna falyutima siyaamahu soomkiisa ha dhammaystiro ila leyl inta habeenka ka dhiman yacni man kaana lam yasum falyasum waa maay adu ninkii aan soomin xaggana aan waxba soo cunin soon ha inta dhiman ha soomanaado sidaasuu nabigu ila diray buroon gaadhsiiyey dadkii waxadadna abubakr bn abi shaybata amarkaa cad baa tusaya nabigu uu soo celiyey in maalinkaas calaa wujub اlwujuub loo soomayey lianna waa amar aan saarif lahayn oo wax lagu leexiyey ama lagaga leexda aan lahayn xadana abubakr bnu naafic alcabdiy wasmu muxamed bnu axmed xadaana bishr ibn mufadl ibn laaxiq alraqaashi xadaana khaalid ibnu dakwaan abulxusayn almadani waa taabici sahiira taabici yar weeye can rubayic binti mucawid ibni cafra min sikaar saxaaba gabadhaani rubayic bint mucawid waa saxaabiyad min sikaari saxaaba ah saa darteed wadaadkan khaalid ibnu dakwaan abulxusayn almadani lam yasmac min saxaabiyin hayraha lam yasmac min saxaabiyin ayaraa saxaabi aan ayada ahayn oo wax ka maqlay ma jiro waa taabici sahiira min sakaari saxaaba wax ka maqlay oo rubaci keligeed ah qaala waxay tidhi gabadhaas arsala rasuulullah rasuulka ilaahay baa diray hadaata caashuura aroortii caashuura ay bariday ilaa qura lansaari tuulooyinka ansaar buu u diray rusul u diray rususha la diran waxaa wadaadkii ree aslam hadda aynu soo marnay hind ibn asma ibnu xaariat alslami ilaa qura alansaar buu u diray allatii tuulooyinkaasoo xawla almadiinati madiine aagaarkeeda ahaa ree madiina nabigu warkiisi baa gaaray oo dadka u dhowaabaa loo sheegay laakiin dadkii fogaa makarafon iyo telefoon midna lama hayee ciidan baa loo diray warka gaadhsiiya oo u sheega oo maxaa la yidhi man kana asbaxa saa'ima ninkuu waagu u beri asagoo sooman falyutima sawmuhu soomkiisa ha dhammaystiro waman kaana asbaxa muftiran ninkuu waagu u barya isagoo afuranoo markaa wax cunayna falyutima dhamaystiro dhammaystiro baqiyata yowmihi maalinkiisa inta ka dhiman soon ha ku dhammaystiro ama afhaysi ha dhamaystiro dhammaystiro calaa khilaafin fi اlqadiy cafwan fakunna qaala waxay tidhi gabadhi rubayi ahayd saxaabiyaddii fa waxaanu ahayn bacda daalika intaa kadib intuu nabigu nafaray kadib nasuumu kuwii sooma cashuuro waanu soomi jiray wa nusawimu waxaan kaloon soomin jiray sibyaanan dhallaankanaga asiqaara ee yaryar minhum in shaa allahu tacaala buu tiri dad kuwa yaryar kuwa iska daa waaweynee nagafyada kurayda waaweyn oo xoogga leh kuwa yaryarkee daa'imaha ah ee abaydinkii caanaha loo dhigayo baanu soomin jiray wanusawim waxaanu soomin jiray sibyaanana sigaara minhum caruurtaadaga kuwooda yaryar baanu markaa soomin jiray insha allah wanadhabu ila almasjid masjidkaanu aadin jiray oon carruurtana geyn jiray fanajcalu lahum waxaanu u samayn jiray allucbata wax lagu ciyaaro lagu dhaleelo min alcihni suuf laga sameeye cihnigu waa suuf waxay carruurta ku ciyaaraan oo suuf looga hagaajiyaa yaa lagu maaweelinayaa markay dhaan gaajo qabato ilmuhu waa loo dhiibi uu ku ciyaari uu saacad buu ku maqan soo noqon tukala loo dhiibi way u talahayan u hagaajinaya ayadaa ka hadlaysa faidaa bakaa axaduhum cala acaam faidaa bakaa axadu midkood markuu ooyay tiri cala acam liajli acaam caanihii raashinka darti ooyo acطaynaaha ciyaartiiyo lucbadii baanu siin jiray iyaahu ilmihii yaraa ooyey cinda alifطaari ay xataa yakuuna cinda alifطaar ilaa afurka laga gaaro cinda alifطaar xataa yakuuna iska go-an oo la garanaya riwaayada soo socotaad ka fahmi doontaan bukhaarina wayba ku caddahay fii ixdaa nusakhihi xataa yakuuna cinda alifطaar baa bukhaari ku timid xadiidka markuu warinay waagi dambe waanu soomi jiray dadka annaga waaweyn caruurta kuuskuusan baa soomi jiray kuwa yararka abaydinkee daa'imaha soomi jiray ee canaha loo dhigayo ee raashiinkaanu ka cenjiray biyaha waxay ku ciyaaraan lagu maawoliyo ku hilmaamaan gaajada iyo lahanka iyo haraadkana waanu u yeeli jiray u samayn jiray masaajidkaanu geen jiray ila masaajidku waa yar qabowyaha carruurtu yar joogahayaan waxay ku ciyaarana waa la siinhaya sidaasay marka u tarbiyan jireen xadiidka hawshaa ka culusna waan tilmaami doonaa xadana yaxya bnu yaxya qaala xadana abu macshar alcaطaar wasmhu yuusuf bnu yaziid albarana waa la iska yidhahda waa min rijaal shaykhayn can khaalid bnu dakwaan abulxuseyn almadani haddaynu soo maraynay intaasnu ninkan abulmacshar ninkii hore mutaabacayn raba inuu kuu sheego qaala wuxuu uhi wadaadkani sa'altu rubayic binta mucawid baan weydiiyey tii hore su'aal kuma jiron xadiid toos bay u warinaysay toos buu uga qaadanaya raawiga hore can soomi yowmi caashuraa baan weydiiyo waxaan idhi soomka caashuura ka waran qaala waxay tiri rubayic bacaa rasuululah rasuulka ilaahi baa diray sal allahu calayh ali wasalam rusulahu fariinqaadihiisii iyo rusushiisii buu diray fii qura lansaar ansaar magaalooyinkii tuulooyinkii fogfogaa ee madiina ka fogaabuu u diray barbaa sideed kilomitr u jiray madiine barbaa sagaal barbaa toban gaadhayay barbaa lix ah barbaa afar ah fadakara abu macshar wuxuu sheegay bimili xadiii bishr ibn fadl oo kale u sheeg hayr hase yeeshe annahu qaala wadadka macshara wuxuu yidhi wa nasnacu lahum اllucba wax lagu dheleelo ay ku ciyaaraan baanu u samayn jiray min alcihni suuf ama cudbi baan ooga samayn jiray fanadhabu bihi macanaa fanadhabu waan la tegi jiray bay tiri bihi cihnigii iyo lucbadii macanaa fa idaa sa'alunaa markayna weydiiyaan carruurtii aطacaam ama fanadhaba bihi macanaa ama ilmihii yarabaad ka dhigaysa faidaa saaluuna acaam caruurtu markayna weydiiyaan raashiinay hooyey caana ay dhahaan acطaynaahum waxaan siin jiray allucbata waxa lagu dhaleela lagu ciyaaranu siin jiray say u mashquuliso markaa ugu daahaan xataa yutimuu ilaa ay dhammaystiraan sawmhum soomkooday tidhi waa wuxuu ku ciyaar la siinhayo la rabo inuu soomo soonka dhammaystiro soomaaliduna bisha ramadaan niman waa inuu nagafiyo toban jira ama sagaal jira ama sideed jira aan waalidkood ogolanaya soomaa ma soomi karo waa daa'imay ka daa mm, wuu ku xanuunsan xaruu yaroo daa'imo marka caan loo dhighayo masaasad kuwaad mid ku siisaanoo kale ana waxaa saasay salafku u geli jireen nabiguna waa oga calayhi salaat wasalaam ilmahan wixii lagu tarbiyeeyo isagoo yar oo curdana wuxuu ku layliyamo yuhadhow nin raga ku noqonaya xadiidkii raziina khaadimatu rasuuli lah sal slam gabar rasiina la odhan jiro oo nabiga u khidmayn jirtay oo ummuna safiya ay xoraysay xadiidkeedii baa ka daran isagu waxay jiri gabadhaa nabiga ka warisay ana rasul lah sal slam kaana yucaimu yma caashura yucadimu yowma caashuura nabigu wuxuu weynayn jiray aad iyo aad u weynayn jiray maalinka caashuura xataa yadcuwa birudacaaihi wa rudcaa'i faatimata bnatihi fayaftilu fii afwaahihin wayaquulu lummahaati laa turdicuunahunna ila alleyl waa xadii adag weeye waxayti nabigu waa weynayn jiray maalinka caashuura yuu aad weynayn jireen ilaa u yeedha nabigu yidhi ii keena ilmaha naaska nuugaye faadimo carruurtayda xasan iyo xuseen carruurtay dhashay gabdhihii ahalkiisa iyo qaraabihiisa dhaleen buu nabigu dhishaa laygu yeedho markaasuu afka candhufa ugu tufi jiray hooyooyinkoodna wuxuu ku odhan jiray naaska yaan la noojinin waxana yaan la siinin ilaa gabalku ka dhacaayo waa rudacaa waa carruur naaska nuugis abaydin ah haweenkii baa lala dardaarmi waaa leeyi naaska ka celiya nabiga candhuufa ugu tufaaya ilmaha carabka ugu tufaaya riwaaye xadiidku waxay leeyiin nabig wuxuu i candhuuftayda ku fillaanaysee caano ma siin kartaa waa loo sheegi maxaa leey maya qoraxda ha dhacdo waad sooman tahay waa ilmo yaroo hadday saddex jir ama laba jira ilma naas nugay markuu badan yintee gaadha ya kaba soo qaada inuu hooyadii ay ay tabiso dhowr gooroo iska nuugahayo afar jirba ama saddex jirba ka soo qaad idan faatima carruurtay nuujinaysay iyo gabdhihii ahalkiisa carruurtay nuujinayeen bu nabigu leeya aan la nuujinin ilaa qoraxdu ka dhacayso soomiya soomiya xadiidka ibn khusayma soo saaray abu yacla fi musnadi wakadalika aطabarani fi اlmucjam wfi ibn sacd fi اطabaqaat wاlxaariث ibn usama fi musnadihi wbn abi caasim fi اlaxad ninka le ibnu khusayme wuxuu yidhi waan tawaquf waan ka istaagayaa sixadiisa oo gabadh ku jirta sanadka ayaan laa tawhiqan walaa jarxan loo xarin laakiin wuxuu yidhi sanadkiisu waa laa ba'sa bih maxaa yeele xadiidka rubaci baa u maqratay ka caayaba xadiidka rubayice hadda aynu haynay fi saxiix fi saxiixayn baaba u maqratay ka caay xaafidku marka ra'yigiisu aad buu u badan yahay idan ilmihii qaabka lagu abaydiyo ayaa hadhow ummadda wax tari oo tiir bira noqon oo islaamka lagu dul isi karaa oo difaaci kara oo u dhiman kara oo wax tari kara waxaan laakiin aan inagu batraaminay ee mayac aynu ka badinay hadhow islaamkay su-aala kaa weydin islaamkayba ka shikin hayaan adayba kaa hor iman meelay u socdaan meelay ka socdaan garanba mahaya ila idinkaa waalay laakiin carruurtii sidaa loo tarbiyey waa kuwa ilaa aminka dhiigooda aad ku nooshineed islaamka ku tihiin wey eh, qaybta u dambaysay aan ka soo tagnay ahaa ninkii saaka isagoo afuran ama qureecday soonka ha dhammaystiro soonkii ha dhammaystiro sida raajaxa intaa dambe waa loo xisaabinaya waana soon dhamaystiran mana soo qadaynaya riwaayaadka sunanka ku yimid ee odhanaya maalin dambe ha qadeeyena waa munkara wey cinda abi daawuud cinda abi daud wakadalika anasaa'i asalku wari asagu laakiin wadaadka muxaqa anuu hayo wuxuu leeyahay lafdiga waqduuhu abu daud maanan ku arag bule wuu ku jiraa xadiidku ku jiraa lafdigaas laakiin waa munkar waa munkaro nin majhuula ayaa la tafaruday oo la goyn noqday oo lafdiga ah la soo qadeeya ah riwaayadka fi saxiixayn wa fi sunan walmasanid waxaa weeye ninkii saaga aan waxba cunina haddii asagu waa maalin dhammaystiran ninkii saaka qureecdayna hee inta dambe soomo soonkuna waa u jiraa saasaa daahira soo qadaya marka wax daliila ma laha qiyaasun baa loo xujaystaa ama riwaayadka ku yimid waa daciifo wey idan intaasaynu kaga tegaynaa idan waa xal idiisu tilmaam suu nabigu u adkeeyey soomka soom yooma cashuura ooma adkaynin xagga caruurta iyo ciyaalkii dhallaanka soonkooda fii ramadaan ayadoo salafku ay ka sugan tahay in ramadaanka carruurtooda ay soomin jireen kuwo yarar bay soomin jireen oo weliba soonka amri jireen oo ay ku garaaci jireen maali maalmaha kamida ah bil ramadaan sayidina cumar iyo waxaa loo keenay nin sarqaansan oo dhacdhacahaya waa ramadaan markaasuu inkaaraha kugu dhacdee xilligaad khamre cabbaysidaan soomayna maxay tahay caruurta hayadiibaaba soomane caruurta dhallaankiibaaba soomane xilligaadu aad khamre cabbi maxay tahay xadkiibuu koofi aad buu garaacay siddeetan buu ku dhuftay kadibna wuxuu u tarxiilay shaam cumarna ninkuu u cadhoodo ama dhaqan xun uu ku arko wuxuu u tarxiili jiray shaam oo meel furin ahayd meelaha ku shihiida dembigiisa loogu dhaafo madiine iyo caasimada islaamka iyo meelahan ahlu khayrku fadhiyaanu xumaantiisu dhaafin jiray fisqiga ahlu sharku ummadda waa laga dhex saaraa meel kale loo fiijiya meeluu edab ku qaadanhayo oo xumaantii meeshu ku barsay iyo saaxiibka xumaayo yaqaana iyo kuwuu baasha la cabi jiraa laga fogaynhayo adoo lagu kari waayo haddaad meecdaa lagugu tooro waad iska toobadkeeni soomaaliyana kuwa soomaalida ee dhallinyarada ee ayagoo islii jooga ama wadamadu ama soomaaliya jooga tukada laga kari waayo oo diin masaajidka aan gelin markay yurub tagaan safka horey tegahayaan safka horey fadhiisanhayaan waxay arki jireen wax ka yaabiya arkaayo masaajidka kusoo carari salaaday bilaabi ilaahay bay ka waxay la yaabaanoo la amakaagaan ba arkaayo qurbadu iyo lagu tarxiilo oo meel fog lagu geeyo waxay keentaa inaad dabacdo idab yeelato isku noqoto isxusato marka saasuu sidina cumar samayn jiray oo salafku way soomin jireen carruurta ramadaan laakiin waxaan u jeedaa nabigu qaabku u adkeeyey ciyaalka iyo ugu adkeeyey iyo dhallaanka soomka caashuura uguma adkaynin ramadaan waana adilada kutusaysa inuu waajib ahaa wujuuban mu'akadan yowmu caashura soomkeedu qabla naskhi wujuubihi haddii wujuubkii la nasakhayna calaa qaacida ida nuskha alwujuubu baqiya alistixbaab waida nuskha اlاstixbaab baqiya اljawaaz qaacida usuuligeed khilaafigeed waad garanaysa shaygu wujuubkiisa haddii la nasakho istixbaabkiisi baa hadha inuu sunnayaa soo hadha haddii sunanimada laga nasakhana jawaaz baa soo hadha calى kalaamin fi اlqaacidatayn laakiin daahirku waxaa weye waan soomi jirra waageedan fakunna bacda dalika nasuumuhu saxaabado dhan baa sheegtay inay soomi jireen yowmu caashura maalin ka fadli badan ma jirana waa kii ibn cabaas soo yidhi xale aad soo marayseen baabunahyi can sowmi yowmi اlfitri wa yowmi اladxaa wuxuu baab yahay reebidda la yska reebay in la afuro cafwan in la soomo maalinka ciidulfidriga iyo ciidda carafo nahyiga waa nahyu taxriim biijmaaci ahli اlcilm nahyigaas ku yimid waa nahyu taxriimin biijmaaci ahli اlcilm soomkii laakiin hadduu ku beegmoo dhaco ma asaxahaya waa masale khilaafiya waa masale khilaafiya nahyigu inuu taxriim yahay oon la ogolayn soomkooda laa qasdan walaa sahwan walaa nadran walaa muwaafaqatan aan la ogolayn waa masalaةu ijmaac waxa khilaafka ku jira waxaa weeye haddii aanuu og inay xaaraan tahay aan soomo soomkaa ma iga asaxaya nadarbaa waa nadray maalan ama soomaan soomi jiray oo isniin iyo khamiisaan waday baa ku soo hagaagay mayga asaxahaya jumhuur ahlicilmi waxay qabaan ma asaxahayo waana baail maxaa yeele shuruudda soomka waxaa ka mida xilliga soomka aad dhigayso inuu yahay xilli aqbala in la soomo an yakuuna alwaqtu qaabilan lisowm wa shari min shuruui asowm maalinka ciidu carafo ama ciidulfiriga ah waa laba maalmoodoo ka cagan soom adugu waa iska afaysan kartaa maalan soonna waad niyeysan kartaa ilan soomka mulaqa ahaa ama luqawiga ahaa waa alimsaaku can اlmufaطiraati bniya min طuluuci اlfajr ilى غuruub الshams laakiin hawsha aad samaysay sharci ma yahay ma tahay mise ma aha laysku haya haddaad af haysato maalinkai ciiddoo tara waan soomayaa waaga berigiisa ilaa cedceedda dhicideedu adoo niisan soon adaa ooniyo gaajo isku dile kaa asixi lagu leehay maxaa xilligaani xilli aqbala ama yeela in la soomo ma aha kale cibaadadu laba midumay noqoto inay waajib noqoto iyo inay sunno noqoto cibaadadu tactamidu اlmra alcibaada tactamidu اlmra amarkuna wujuub buu faa'iideeya ama istixbaab buu faa'iideeya shayga markuu cibaado yahay waxaa sharda ima an yakuuna waajiban aw yakuuna mustaxaban shaygu waa cibaada haddaad tiraa macnaheedu waxaa weeye shaygu waa cibaada tir waa waajib baad ka wadaa maye waa sunnaad dhihi kartaa laakiin ima dhihi kartid sunnana ma aha waajibna maaha laakiin waa cibaado iska bannaan waa beentaabaan ku leehay shayga cibaadada ma noqdo wax iska bannaan waa inuu sunno noqdo ama uu waajib noqdo haddaba soonka aad soontay ciidulfir iyo ciiduladxa waajibna maaha sunnana maaha muxuu noqday waa xaaraan baa l xaaraan baa cibaado noqon inuu xaaraan yahy waa ijmac اlfuqahaa maca alxanafiya iyago inala socdaan waa xaaraan bay lin laakiin waa asaxay ha asaxeen ma cibaada warde cibaada xaaraan ma noqotee ama waajib ka dhiga ama sunno ka dhiga kama dhigi kartan waad nala socotan waxaa tiaa waa in la somo waa xaaraan laakiin hadday dhacdo soonku waa asaxay warka midaad fahamtee xaggee marka khilaafka ku salaysan yahay khilaafka wuxuu ku salaysan yahay qaacida usuuliyo khilaafiyo la yidhaahdo hal innahyu yaqtadii sixat almanhiyi canhu hal innahyu yaqtadii sixat almanhiyi canhu shayga layska reebay cafwan reebidda shayga la layska reebo ma laga qaadan karaa ama reebiddu ma keenaysa iyo nahyigu ma keenayaa shaygaa layska reebay hadduu dhaco oon sameeyo inuu asaxayo iga gudayo xanafi waxay dhn nacam xanafi waxay ku reebiddan la iska reebay in maalinka ciidulfitri la soomo ama la soomo maalinka ciidu carafo la soomo nahyiga qudhigiisa wuxuu keenayaa soonkuba xaaraan ha noqdee haddaan sameeyo inuu asax ahay oo maxaa jira shay aan suuragal ahayn oon dhici karin laskagama reeban bay leeyihin wax dhici kara oo la suuraysan karo oo suuragal ah oo ay aadamuhii muslimiintu samayn karaan kana dhici kara hadduu ka dhacana ka asaxahaya ayaa la iska reebaya oo nahyigaaba sidaa ku dhisan bay dheh say aan dhici karin ama aan la samayn karin laskama reebay dheh halka maxaa iskaga khaldamay waxaa iskaga khaldamay wadaadaha xanafiyada maxaasan sheegan laga soo guuriyaaye alimkaan الsharci baa kaga khaldamay اkhtalط اlimkaan الsharciyu biاlimkaan اlcaqliyi wاlcadiy maxaan ka wadaa wax caada ahaan iyo caqli ahaanba suuragala oon harci ogolayn baa jiro harcigu arkiisu ah, mamnuuc ka ah ahaan iyo dhaqanka bani aadamka fasaada qaybo ka mida gabdhahooday guursan karaan oo hooyadood bay aroosahayaan oo ayadood bay meer ku xidhahayaan waa shay dhici kara caqlan wa caadatan wax maanica ma jiro wax diidaya ma jiro waxa adiga aad caad ahaan ee dhaqaanaana iyo qaabka lagugu soo aabiyey kula foolxunbaa ninkaa la quruxsan wax aduu marka la sheega aad matagi iyo ninku marqaamhayaaba inaad fahanteen bay ila tahay soonka ciidulfitri iyo ciiduladxa caada ahaan oo basharka bani aadamka ama caqli ahaan in la soomo wax dhiba ma waa dhici kartaa laakiin sharcigu ka suuragal maaha sharcigaa diiday marka waxaa iskaga khaldamay alimkaan alcaqliyi wاlcaadiy yaa ka dhexgalay biاlimkaan الsharciy soomu اlciidayni waa hayru mumkinin sharcan labada ciido in la soomo suuragalba ma aha maxaa yeelay waa ciid ciidna way ka cagan tahay soom jumcada nabigu markuu diidaya in la soomo muxuu yidhi waa ciiddeenni ciiddeenni wey ciid lama soomo xalowka nabigu soo lahaa nabi allo marka laiy yuhuud baa ciid ka dhigata oo way isqurxiyaanoo way labistaanoo biladoodii iyo dahabkii bay soo xidhaanoo xillad wuxuu nabigu wuxuu hi ha ciidaysaninahee laakiin sooma haddaan muslimiin nahay soom iyo waa kala caagan yihiin ciid war sharci ahaan maalinkani waa maalin ka caagan soom idan laa yumkinu sharcan laakiin qad yumkinu caqlan wacaadatan marka xanafiya waxaa la laskuma qabtee meytida hasku qasira sidaas wey marka meytid baa iskaga qasantay maxasan shaybaan xadaanaa yaya ibnu yaxya xadiikan sanadkan qudhigiisuu bukhaari ku wariya xadiidka laakiin can shaykhi cabdillah bn yusbat الniisi xadaana yaya bnu yaxya abubakrnaysaabuuri cafan qaala wuxuu yihi qara'tu calى maalik maali baan ku dul ariyey saasuuna soo ku wariya d ardib ku qaata muwae amni shaab الzuhri can abi cubaydin mawla bni azhara mawla cabdirxam bn cawfn waa la iska yidhahda ibn azhara magaciisa abdirxam baa la yidhahdaa annahu qaala wuxuu yihi taabicigaas shahidtu lciida ciiddii baan ka qayb galay yowma aladxa inay ahaydna riwaayada bukhari baa cadaysay shahidtu lciida ciiddii baan ka qayb galay yowmalada maalinkii carafaan ka qayb galay maca cumara cumar baan ciiddii la tukaday oon kala qayb galay fa jaaa cumar waay musallihii buu yimid fa sallaa waa tukaday sayidina cumar uma insaraf waa isoo majiirayoo meeshuu ku tukanay waa ka soo gadoomay fa khaaba annaas ummaddu u khudbeeyeyo haddaan muslimiinna ciiddeeniyo khudbadeenna sida sayidina cumar uu nabigu yeeli jiray abubakarna yeeli jiray fa qaala wuxuu yidhi ina haadayni yowmaani labadantada maalinka la jooga ciiduladxaa ah tii kalena haddee ishaara baciidda weeyo ila xaadirkana haadaa baa lagu ishaara wii haa'ibana daaka la iska wi la almaala laakiin takhliib buu sameeyey hallaba alxaadira cala alghaa'ib sayidina cumar haadayni marka yidhi labadoodiba laba joogtuu ka dhigay midna waan taagannahay xisan midna maankii maskaxdaad ku haysaano waa taqaanaan wey labadu way joogaan ina haadayni labadan ciidulfidri ciidulaضxa yowmaani wey laba maalmood weeye nahaa rasulla rasuulka uu reebay can siyaamihima in la sumo nabigu waa diiday labadee weeye yowmu fitrikum min siyaamikum wاlaakharu yowmun ta'kuluna fiihi min nusakikum buur sayidina cumar wuu sheegay wuu waa yowmu fitrikum min siyaamikum maalinka aad soonkiinni ramadaan ka afuraysaan oo ciidu lfidri ah soonkii baa dhammaaday maalinka ku xigay ee shawaal kowdadii ahaa walakharu maalin ka labaadna waxaa weeye yowman maalin ta'kuluna fiihi aad cuntaan gudihiisa min nusakikum ama min nuskikumna waa la akhriya la reebasiinka dhib ma ee dabaa'ixdiinni jamcu nasiika xoolihii la gowracay ee adaaxida ahaa baad hilibkiisu cunaysaa waa maalin nicmo iyo barwaaqo iyo damaashaad iyo berisamaad weeye maalin soon iyo oon iyo haraad iyo lahan ma aha wey iyo gaajo lama ogolo ciid waxaa lagu yaqaanaa samaaxay ayaa la rabaa soon iyo suuqnaan lama rabo waa cagsigii yuhuud iyo nasaaro isku baaba ma nihin wakaa nabigu yidhi nasraaniye iyo yahuudiye iyo shuqulkuma lihi maxaa yeelay waxaa lala soo diray bilxaniifiyati asamxa alxaniifiya asamxa waa tawxiidiya ku dhaqankeedu sahlan yahay macnan waxaa weeye shayga ciidda caadatulbashar iyo fitradu waxay keenaysaa shayga ciidda damaashaadka iyo carabla bixidda iyo howlaha in loo daayo ciida maa in la ciyaaro la bardoodamo oo wax la barfuuqo oo la nasta weeyo xoogow gibilka la yska tuuro soonkii cibaadadino gooni wey soon iyo bardoodana isma galaan soon iyo damaashaad iyo bugbugna isma galaan marka firadaba sidaa ah albashari laakiin nimankan waxoodo dhan bay ku ciyaareen oo taxriif bay ku sameeyeen ilahay siduu unka ugu talagalay labadaa maalmood ma soomi kartaan maa nabiga idinka reebi jiray sayidina cumar cala almala amaama annaas fi اlmadiina yowma ciidin buu leeya walam yukhaalifu axad maxaa yeele waa hawl masala macluum min adiini bidaruura cinda asaxaaba marka ayadaa aduu ishkaal kaa geli karaa mooyeen cinda asaxaaba shay adiga kugu soo gaaray bidannin yaa saxaabiga nabiga ka maqlay yufiidu cindahu اlqaطca wاlyaqiin wاdaruura way kala duwan tahay xadiidka adigu kugu soo gaaray bikhabar ilaxaad kugu soo gaaray saxaabiga nabiga ka maqlay la fadhiyey yufiidu cindahu alyaqiin wadaruura kitaab jaamicuu ku marahaya وxadثna yaحya بن yaحyى qال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان المازني عن الأعرج cبدالرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم نهى عن صياami يومayni nabigu ummadda wuxuu ka reebay laba maalmood soonkeed yowم الأضحى maalinka ciidda carafo iyo yowم الفiطri maalinka afurka laga afurayay ramadaan xadiikii cumar buu ad xoojinaya xadثna qتayبة بن سعيid xadثna جرير yعnي بن cabdالxamid الضبي عن cabdالملك وبن cmayr اللkhمي عن قزcة بن يحيى الbصري عن أbي سعيid الخdري رضي الله تعالى عنه قال samictu minhu xadiian qaala wuxuu idhi qazaca samictu waxaan ka maqlay minhu min abi saciid xadiian xadiid baa ka maqlay faacjabanii markaasaan u bogow iyaab geliyey aad baan ooga helay xadiidku ii sheegay faqultu lahu waxaan ku idhi marka abu saciid waxaan ku idhi haddaan qazaco ahay anta samicta anta samicta hada min rasuulilah ma adigaa ka maqlay rasuulka xadiidka qaala wuxuu idhi qazaca aa abu iid faaquulu calىa rasuulilahi maa lam asmac abu saciid wuxuu yidhi nabi maxamed baan ku been abuuran waxaanan ka maqal markaad ileedahay aanta samicta hada min rasuulilah leedahay qasacow ma waxaad leedahay nabi maxamed baan ka sheegaya oon ka tabinaya wuxuusan odhanin afa aquulu calىa rasuulilah afa aftarii wey ma nabigaan ku been abuuranaya maa lam asmac waxaanan ka maqal qaala abu sacd wuxuu uhi samictuhu yaquul nabigu maqlay waan kugu celinayaay laa yasluxu siyaamu fii yowmayn ma asaxaayo mana suubanayo mana hagaagayo soom laba maalmood gudahood yowm اladxa maalinka carafo iyo yowm اlfiri maalinka laga afuro min ramadaan ramadaan laga afuro abu saciidna sidii abu hurira u wariyey sidii cumar buu u wariyey weliba kacad laa yasluxu inuu maalinkaa soon aqbalin oo maalinka uusanin ahal iyo qaabil lisoom buu xadiidku caddaynaya وxadثna أbu kamil الjaxdr fudayl بن xusayn qال xadثna cabdالعaزيiز بن الmkhtar الأnsاrي xadثna cmr بن yaحyى بن cmaaraة الmازني الأnsاrي can abi abihi yaحya بن cmaarة can abi سacيid الkhudri radي الlahu tacaalى canhu أna rasuul الlahi sl ly slam naha ummadda wuxuu ka reebay can صiyaami yowmayni laba maalmood soomkood buu ka reebay ywm الfiطr wa ywm الnaxr maalinka laga afuray ramadaan iyo iyo maalinka dhundhowgee tobnaade bisha muxaram ee taqaanana ciid اladxى وxadثna abu bakr بn abi shaybata qaal xadثna wakiic waxaa mutaabicay min haal bn baxr اlcuqayn in la odhan jiray can ibni cawn can ibni cawnin cabdالlah bni cawn ibn arطabaan albasri can ziyaad ibn jubayr ibn xayat الثaqafi xadiidku abu bakr bn musanafku ku jira axaadiista uu warina muslim uu warinaya can abi bakr bn shayba akaruha waxay ku jiraan fii musanafihi wixii kala musnadkiisa wixii ka soo hidha ajsaadiisa wey laakiin aqlabkeedu haddii boqolkiiba sagaashan iyo sagaal aysan ku jirtaa <clears throat> ziyaad ibnu juhar wuxuu rajul nin baa yimid rajul nin baa yimid ilى bni cumara u yimid radi allahu tacaala canhuma nadartu waxaan ku nadaray an asuuma yowman maalin inaan soomo ninkiiba wuxuu yidhi inaan soomaan ku nadar meeshuu ugu yimidna minay ahayd riwaayadii axmed iyo kayrkiiba caddaysay sa'la rajul bnu cumara wa huwa biminan faqaala inii nadartu an asuuma kula yowmi ulaaaa aw arbica maxaan maantana waxaa weeye waa talaado ama waa khamiis ama waa isniin ama waa arbaco nadarkaygii weeyo waana maalin ciidyadu yowmunaxri ah ee maxaan sameeya inii nadartu waxaan ku niday an asuuma yowman ma inaan sumo maalinkaas markaa riwaayaadka qaarkood isniin iyo khamiis bay sheegeen riwaayaadna arbaca iyo talaado ku nadaray bay sheegeen fa waafaqa wuxuu ku beegmay nadarkaygii yowma adxa maalin ciid carafuu ku beegmay aw firi ama maalin e, ciid afureed buu ku beegmay sida sawaabkaana waa shaku raawi ciidul adxa buu ku beegmay riwaayada axmed baan cadays sa'ala rajulu ibnu cumara wahuwa yamshi biminan minuu buu jooga ayaamu tashriiqi cafwan maalinka yowmu naxri idan ii jawaab wey waxaan ku nadiray inaan soomo khamiis kasta ama isniin walba ama arbaciyo talaado walba aan soomo nadarkuna waa nadru daacaha dee waa maalin ilahay in loo soomo waa daaco laakiin wuxuu ku soo beegmay maalin soon ka caagan ibnu cumar oo ka fatwo buuri amar baa meeshan yaalla oo ah man nadara an yuiica allaha falyuichu waxaa kaloo yaalla waman nadara an yacsiya allah falaa yacsi ninkii ku nadaro shar ku galay inuu ilaahay caasiyo usan caasiyin ninkii sharad laakiin ku gala ilaahay inuu adeeco ha adeeco yuufuuna binadrina waa la yidhi wuuna amray ilaahay in la oofiye nadarka nabi maxamedna waa ammaanay ciid baana ahayse ka jawaab weye sayidina ibni cumarow faqaala bnu cumar fiqigiisu u fiirso wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhuma amara allahu tacaala biwafaaءi الnadri wanahaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam can sawmi hada اlyowmi wuxuu yidhi ilaahay wuxuu faray ummadda biwafaaءi الnadri nadarka in la oofiyo shardiga la fuliyo ilaahay baa amray wanahaa rasuul اllah rasuulkan ummadda wuxuu ka reebay can sawmi hada اlyowm maalinkan in la soomo ciid اladxى aw اlfitri in la soo nabigaa diiday markaasuu yidhi haddii kuma maqlin ibn cumar intaa markuu yidhi buu ka dhaqaaqay wadaadkii baa daba orda wadaadkii baa daba orda wuxuu yidhi ibn cumarow kuma maqlin wuu ugu celiyey wuxuu yidhi ilaahay wuxuu faray nadarka in la oofiyo oo nadarka shardiga ilahay laga soo baxo nabigana wuxuu diiday ciid in la soomo ibn cumar hadde maxaan sameeyaa wuu diiday famaa zaadaw calaa dalika xataa asnada fi ljabal ilaa uu jamaraadkii fuulo ka tegay intaan ba ugu celinayo waxaa kaloo sheegi maaya bur qabso yuufuuna binadri iyo amarka laisfar nadarki in la oofiyana waad haysaa nabigoo diidayna waan kuu sheegnay aday kuu taallaa waa masalo masaladu maxaa sayidina ibni cumar waxaa ka muuqanaysa tacaarud baa u muuqday tacaarud baa u muuqday caamu min wajhin wa khaasu min wajhi idaa tacaarada jamc ma suura galo wadaadda jamca way kala gooyaan kan caamkiisa kan khaaskiisa ka jaraan kan khaaskiisa kanay way isdaba mariyaan sida axaadiiثii reebaysay axaadiid reebaysay in bacd alcasri la tukado ama cinda alistiwa la tukado ama cinda duluuci shamsi la tukado wa cinda guruubiha iyo xadiidta amraysay mar walba masaajidka la galo in la tukado rakcatayn taxiyat lmasjid fooda isgelinaya idan ilaahay wuxuu faray e in nadarka la oofiyo nadarka waxaa soo galay salaad lagu nadaray soom lagu nadaray xaj lagu nadaray waxaa soo galay nadarku maalin kasta uu ku beegma maalinkii dooni ha noqoto ama ciid ama ciidlaana in la fuliyo waa caam dhankan marka laga fiiriya caam wey waa caamun fi اlmukalafiin caamun fi اlcibaadaat acyaan اlcibaadaat caamun fi اlawqaat wاlayaam wey xadiidkan odhanaya yowm اlciid lama soomi karana waa caamun fi اlmukalafiin caamun fi اlmukalafiin waa caamun fii أyi sawmin soom nadar ha noqdo mid qada ha noqdo mid kafaara ha noqdo wuxuu doon ha noqdo ay somo dhan aan la ogolayn dhankaa caan buu ka yahay laakiin wuxuu khaas ku yahay fii yowm اlciidna khaas buu ku yahay imaamaka waxay leeyihiin xadiidka nahyiga nabiga can sum yumli cid baa ka khaasan alwafaau binadr foodaa lasgeliye fooda ayaa la isgeliyey marka wadaadana tarjiix bay marayaan wadaadana jamac bay isku dayayaan tarjiix baana markan oo kale yaa saxlaano lafkiis khusuus baa ku jira kalafkiisu khusuus ayaa ku jira tarjiixa mar waa maxay waxaa tacaaruday amar iyo nahyi tacaarada amrun wa nahyun jamac daahiroo xoog badanoon qananaf ahaynna ma aragno fayuqadamu الnahyu cala اlamr nahyigaa marka la hormarinaya haddaan tarjiix marana nahyigaa xoog badanoo lama soomi karo weeye haddaan jamc marana khusuusku wuxuu ku badan yahoo mucayan ah nahyiga nahyigu ku badan yahy saa darteed laba sheekh oo laba imaama oo walaalo ah ayaa isku khilaafay xadiidka ibnu munayir zaynuddiin iyo nasruddiin oo midna xaashiye bukhaari kule sharx ibn abiaal xaashiye saartay nidna sharax madax bannaan leh iyo abwaabta bukhaari taraajim ka qoray iyo afooda isku geliyey nina wuxuu hi jamc baa suurogely nina wuxuu jamc waa mumtanici tarjiix baa xoog badan way isradiyeen laba sheekho laba caalima wey faqiihaani muxadiثaani usuuliyaan oo reer masar ah xaafidkuna maanta waa soo celiyaa marka masale culus wey ibnu cumar markay sidaa baashu u adkaatay gadaashiyan lagu wareeray hadaa min fiqhi fiqigiisa wey waxaan marka tarjiix ahayn oo suuro geli kara si aan takalluf ku jirin iyo tacasuf ma jiro ayib marka sidaasuu yeelay ma soconayso weeye cumuumka waxaa inta badan caamsan nadarka almru biwafaaءi الnadri laakiin ninkan xaggee kaga jiraa hawshiisu khusuuska xaggee kaga jiraa ninka nadar guud wuxuu ku nadaray inuu maalin mucayanoo arbacaa uu soomo maalin kasta maalinka mucayanka arbacdaa wuxuu noqday ciid halkaasuu khusuus kaga jiraa soom guud maalin buu oo yowma arbica ama talaada ama khamiisa ama isniina waa yowm mucayan nadar mucayan aanu ku dhacay khusuusku halkaasuu kaga jiraa waad fahanteen bay ila tahay meesha wadaadba ku dagaalamay labada wadaadee walaalaha isku hardiye ee ma aha khaasu min wejin wa caam min wejin ma ah oo markaa waa la kala jidila way roraan lahayd hadda waxaa weeye waa mucayan fii mucayan weeye mucayan mucayan foodageliyey ama khaas khaas foodageliyey baa ka soo baxday dhibku halkaasu ka yimid idan waxaa loo leexday altarjiix oo ah nahyi amar hadday iska hor yimaadaan wax laysfaray iyo wax la diiday hadday iska hor yimaadaan wej qumanoo quruxsan lagu jamciya aynu weyno waxaan dhahaynaa shar khayr wax kuma yeelee saxara qor dheer baa layskaga tiraa qoryo qiiqi waa laysla tuuraa way yaqaanaan soomaalidu lianna asalaamata laa yucaadiluha shay mar haddii laysku qabto meeshaan dembi baa lagaaga qori iyo may ajri baa lagaaga qori kee ku fiican ajirka ha iska joogo dembiga ka caro war markaan dembi baa lagaaga qori iyo iyo ajir baa lagaaga qori ajirku waa riibxi door waa faa'ida raadis weeye laakiin dembigu waa rasumaalkaad khasaaraysa marka raasumaal in la khasaaro iyo in ribx la khasaaro kee roor ribxi la khasaaro rasumaal kuu badbaada la rabaa xadiidku macnihiisu waa sida wallaahu subxaanaه wa tacala aclam allah garanay hal xadiid baa ii dhiman waxaadana ibnu mayrin qaala xadana abi aabiheeda waa cabdullah xadaana sacd bnu saciid bnu qays alansaari ahbaratnii camra bint cabdiraxmaan alansaariya can caaisha radi allahu tacaala canha qaala waxay jiri hooyadeed nahaa rasuul اllah rasuulka ummadda wuxuu ka reebay can sawmayn laba som yowmi اlfitri wa yowmi اladxaa maalinka ciidda carafi iyo ciidda fitriga ayuu ka reebay caaisho ibnu cumar abu saciid abu hurayra iyo cumar shantaa xadiid buu inoo keenay imaamkuu baabka ku khatimo wallah subxana wa tacala